salaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd casirka casirkii boqol ka shan iyo lixood wuxuu ka mid yahay casirada nootaga ku saabsanaa minhaajulmuslim waxaan joognay almaadatu taaniyatu fii axkaami raqiiq maadada labaad waxa ay ku saabsan tahay axadka addoonka ah axadkaas axkaamta ku imanaysa iyo howlihiisa maadatu thaaniya maadadii labaad fii axkaami raqiib addoonka xukumyaalkiisa gudaheeda ayay u maado tahay kow alcitqu xureyn wax la xureeya tacriifuhu tilmaanta cidqigaa waxa wey alcidqu taxriiru lmamluuq qofka laleeyahay xoreyntiisii wey wa takhliisuhu fakintiisii wey min riqi lcubuudiyati addoonsiga laga xoreeyo wey tilmaan waxaa la yihaa cidqi waa in qof laleeyahay la xoreeyo lagana fakiyo lahaanta laleeyahay ilaahay abuurtay isaga dhaxooda laga baxo kolkaa uu dantiisa madax banaani ku maamusho hawlihiisana uu khiyaarkiisa ku fushado culayskaana laga dulqaado alcidqu waxaa la yidhaah taxriiru lmamluuk qofka laleeyahay xurcintiisa wa takhliisuhu fakintiisa min riqi lcubuudiya addoonnimada dhibkeeda laga fakiyo laba xukmuhu addoon in la xoreeyaa midna wey xukmuu xukmu lcidq furaynta xukunka ay shareecada islaamka ka qabto xukmu lcidqi annadbuy waa la ammaanay walistixbaabu jeclaysa diin ahaan lagu jeclaysay daliilkuna waa liqowlihi eebbaweyne hadalkii tacaalaa korahaye uu yihi fakku raqabatin markuu tirinayey arrimo waaweyn oo qofka muslimka adduunka inta uu ku nool yahay inuu sameeyo loo baahan yahay iyo aakhiro eebaagsi uu dembi dhaaf iyo darajo uga helo markii kuwii la tirinayay ayaa faku raqabatin lagu dar luqun la xureeyo idan luqun la xureeyo sida noo iman doonta oo xaadiista ku iman doonta qiimigeeda aada iyo aad u badan yahay wa qowlihii nabiga hadalkiisiina waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu nabigu yihi man actaqa qofka xureeya raqabatan luqun mu'minatan eebba rumaysay actaqa allaahu eebba weyne waa xureeyaa bikulli irbin xibin la arka kulligeed minha naftii la xureeyey ka mida irban xibin baa lagu xureeyaa minhu ka wax xureeyey ka mida mina naari baa looga xureeya haddii qofi qof ureeyo oo addoonnimo iyo gumaysiga adduunka ka ureeyo kaas wax ureeyey baa isna naarta laga xusaynaya kolka waa laba qof oo bani aadam waxaa laga yaabaa xibnahooda inay isdasmayniin kolkaa xibin uu leeyahay midkan wax ureeyeyna waxaa lagu bedelayaa xibin ka mida kii la ureeyey siduu gumaysiga uga ureeyey baa isna naar looga ureynaya xibin xibin baa laysugu dhigay mana taqa qofka xureeyaa raqabatan luqun mu'minatan eebba rumaysay actaqa allaahu eebba xureeya bikulli irbin xibin kulligeed minhaa kamida naftii la xureeyey irban xibin minhu ka wa xureeyey kamida baa minannaari naarta looga xureeyaa xataa inahu arrinka uu ka noqday la yactiq in eebba uu xoreynayo alyadda gacantii kan wa xureeyey bilyadi gacantii kan la alyada gacan baa la horeynayaa ah midkii wax hureeyey naar laga horeynaya bilyadi bisababi ilyadi kii wax hureeyey xureyntii xureeyey sababteed baa kana naar looga xureynayo warijla lugti baa la xureynaya birijli lugti uu addoonka ka xureeyey sababteed baa kan lugtiisii naar looga xureynaya sida xibnihii la ysugu dhigdhigayo labadii farji waa laysu dhigaya alfarja bilfarji xataa labadii cawro baa laysu dhigaaya marka sida qofka kan uu qofkan ugu xureeyey gubaysiga baa kana korkiisa naar looga xureynayo saddex xikmatuhu murtida ku jirta xureyntu maxay xikmatu lcitqi xureynta murtideeda waxa wey takhliisu laadamiyi qofkan basharkee bani aadamka ee eebba abuurtay wuxuuna yihi quraankiisa kariimka walaqad karamnaa bani aadama bani aadamkii waa karaamaynay ayaa waxaa laga fakinayaa almacsuum ee la ilaaliyey korkiisa min darari riqi addoonnimada dhibkeeda baa kan laga fakinayaa xataa yamli ilaa addoonkii uu hanto nafsahu isaga naftiisa ha hanto wa manaaficahu wixii dheeftiisa aan ha hanto watakmil ha kaamil noqoto axkaamuhu murti axkaamtiisii ha kaamil noqoto wayatamakan gacanta ha ku dhigo ha u suuragasho min atasarufi maamulin uu fii nafsihi maamulo iyo wa manaaficihi u danihiisa maamusho calaa xasabi iraadatihi sida uu rabo fiiradeeda korkeeda wakhtiyaarihiisuu doorto afar axkaamuhu axkaamu lcitqi faraynta xukumyaalkeedii wahiya axkaamtii kow waxaa wey yaxsulu lcitqu xoreyntii waxay ku xasisaa bilafdin erey sariixin cadi kolkuu qofka qofka xuraynayo eray cad oo xornimadii kan la xureeyey ku tusinaya waa inuu ku dhawaaqo yaxsulu lcitqu xornimadii waa xasisaa bilafdin hadal bay ku xasisaa sariixin cadi midaal maxaa ka mid a ka anta xurun anta adiga xurun mid la xureeyaa tahay wey aw catiiqun waa faciil bimacnaa mafcuula ay mactuuqun mid la xureeyaa tahay aw xarartuka waan ku xureeyey aw actaqtuka waan ku xureeyey eriyadaa kolka waa sariix xurnimadii bay ku cadyihiin oo hadduu kii wa xureeyey ku dhawaaqa ereyada wuxuu ka noqon karo ama muran iyo saki gelin karo haddii hadhow naftiisa waswaasiso kama bixi karo kamaa yaxsulu sida ciqrigii u xasilo bikinaayatina waa ku xasila war naldahan kinaayada hadalaa sida hadalkii hore ku caday wadadaada waa baneeyey haddii iyo luquntaada waa bannaanta iyo meeshaad doontaad mari kartaa iyo waa kuu dhammaatay ibaaraadka hadduu ku hadlana xirnimo waa noqonayaan laakiin cibaaraadkaa maldahaaneen sariix ahayn waxay u baahan yihiin niyo inay codsadaan sidii dalaaqii oo kale dalaaqu sariix iyo kinaayo u qeybsamaa ereyada qur-aanka ku soo aroortay fatalliquuhunna sarixuuhunna faariquuhunna saddexdaana qur-aan ku soo aroortay hadduu qofkii wax furayey altalaaqu waalmufaaraqatu wastiraax hadduu ku hadlo waa sariix laakiin hadduu yihaahdo ilxaqii biahli kacidiini ah xabluka calaa khaarubika hadduu yidhi xarigaagii qoortuu kuu fuula maana dalaabka anigaan hayay luquntaaduu fuulay batlatn hadduu yidha qof la reeba erayada saas oo kale ah ma aha kinaayo markay kinaayo noqotaana waxay u baahan tahay niyo niyadaasna waxaa la weydiinayaa almutakalim qofka hadlay ee warkan laga maqlay ayaa adraa bikalaamihi isagaa u ogaan badan warkiisa wuxuu ula jeedo waxaad ula jeedaan ley cidqigiina waa sidii erayadaas anta xurun aw xatiiqun aw xarartuka aw actaqtuka erayadaasi waa sariix maxaad ula jeeda la dhihima addoonkii waa dhaqaaq laakiin kinaayadii hadduu war maldahan ku dhawaaqo maxaad ula jeedaa imaanaysa wixii uu ku fasirayna waa laga qaadanaya kamaa yacfu sida cidqiga uu ku casilo bikinaayatin war qarsoon oo maldahan laakiin maca niyati lcitqi xornimo niyadeed iyo lala qabow naxwu laqad khallaytu sabiilaka jidkaagii baneeyey wey aw laa sultaana awood lii ioma sugnaanin calayka korkaaga wax awoodoon kugu leeyay ma jirta masalan iyo wixii waxaas lamidow laba yasixu lcitqu cidqigii baa asaxa miman qof xaggiibuu ka asaxa wayasixu asaxo tasarufu maamulkiisii fi lmaali maal gudihiisa xoreyntan waa tasaruf maali awey oo ninkaan la xoreeyey maalkuu ku tiirsanaa kolkaa qofka ay xoreyntiisu asaxayso inuu wax xoreeyo qofkii asaxayso oo qofkii inuu maal maamulo ay asaxaysay wax gadan karay wax ijaari karay wax hibayn karay wax bixin karay qofkiisaas maal inuu ku tasarufa ay u banaanayd baa wax xoreyn kara kaasna awalbaadogaata caaqilan baaliqan raasidown waa qof caqli leh waa qof qaangaala waa qof toosan oonsa maal halayta fataal xoolaha ku dheela maa waa qof maalka ilaaliya kii unbaa wax horeyn karow yasixu lcidqu xornimadiiba asaxda miman qof xaggiibay ka asaxdaa wayasixu asaxo tasarufuhu maamulkiisi fi lmaali xoolo gudahood uu maamulo kaasna waa kuma yaa yakuuna ka an yakuuna in ruuxa wax horeynaya uu ahaada wey xaaqilan qof wax garanaya baaligan qof qaangaara rashiidan qof toosan qof falaa yasixu ma asaxo diin ahaan majnuun mid waalan xureyntiisii ma asaxdo awal buusan maal shaqa kulahayn wala sabiy canug yar oo muluqa kaas inuu wax ma asaxdo maalna maamuli maayo wala safiihu xoolaha layskiina inuu wax odayo asixi mayso almacjuuru la sharay caleyhi korkiisa sababkuna waa licadami jawaasi tasarufaatihim saddexdaan aynu aan sheegnay maamulkooda aan banaanayn almaaliyati loo nisbeeyey saddex idaa kaana raqiiqu addoonkii nin keliya tamale dhowr baa islan adoogii baa lahaa adoogii baa dhintay ilmihiisiyaa dhaxalu yeeshay ama kolka horeba dad shirkaa oo xoolaha isugu jireen ba addoon soo gatay kolkaa dadkii addoonkan gatay qof kamida ayaa xureeyey kolka baaqigii qasban canhum inay xureeyaan iyagana kharajkoodii ninkan wax xureeya u celinaya idaa kaana raqiiqu addoonkii hadduu noqdo mamluukan mid lahantoo laleeyahay lisnayni laba qofaa leh aw agsara wax laba ka badan oo faactaqa uu xureeyo axadu shurakaa kuwii isla lahaa midkood hadduu xureeyo nasiibahu qeybtu addoonka ku lahaa minhu min araqiiq uga qeybta ahay quwima addoonkii baa la qiimeynaya calayhi kan xureeyey korkiisa halbaaqi intii hartay in kaana mu'siran hadduu maalqabeen yahay toban nin bay ahay mid baa aniga waa xureeyey addoonkii baa la qiimeynaya kun riyaal buu addoonka qiimigiisii noqday kolka ninkan kun kun riyaal boqol buu ku lahaa ilaa toban nin bay ku wada lahaayeen kolkaa boqolkiisii isagaa xureeyey sagaalkii boqol ee soo hartay nimankan kala lahaayeen isagaa laga rabo kan sagaal boqol baa leelay sagaalkii boqol baa laga qaaday dadkii lala ahaa qasban anuu raallibayaya noqonin in la arkaba boqolkiisaa lagu hoos tuuraya ina alaabtiisuu qaadana wayaakadiisuu urursanayaayo gaar buu u degayaa gob buu noqday idaa kaana raqiiqu addoonkii hadduu noqdo mamluukan mid laleeyahay litnayni laba qof baa islale aw aktara wax laba ka badan ka gadaal factada waxaa xureeya axadu shurakaa kuwii isla lahaa midkood baa nasiibahu qeybtiisii xureeya minhu min araqiiqi uga qaybahay quwima albaaqi intii hartaa la qiimeynaya calayhi cala almuctiqi kii xureeye korkiisa baa lagu qiimeynaya in kaana muusiran hadduu maalqabeen yahay ka gadaal wactaqa alcabdu addoonkiibaa xuroobaya kulluhu dhammaantiin wain kaana hadduu yahay mucsiran mid fara madow hadduu yahayna ataqa waxaa xuroobaya minhu min araqiiqi addoonkii waxaa ka xuroobaya maa qadarkii cataqa uu xureeyey cusub baa xuroobay toban baa isla lahayn mid baa xureeyey sagaal qaybood uu addoonku yahay halkaas qeyb xur buu ka yahay wain kaana kawa xureeyey hadduu noqdo mucshiran mid fara madow ayr hadduu yahay ataqa waxaa xurooba minhu min araqiiqi waxaa ka xuroobaayo maa qadarkii uu actaqa xureeyey faqadoo keliya daliilku waa liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila sala allahu calayhi wasalama man actaqa qofka xureeya shirirkan qayb qofka xoreeya lahu isaga u shirkaa fii cabdin addoon gudihi oo fa kaana uu ahaada macahu isaga maciisa ma maal baa la jira yabluqu gaara samana cabdi addoonka lacagtiisii quwima waa la qiimaynayaa addoonkii calayhi korkiisa qiimata alcadli kasoor qiimihii baa lagu qiimeynaya wa udiya waxaa la siinayaa shurakaauhu kuwii lalaa xisaasahu qaybtoodii waa la siinayaa waa utiqa waa la xuraynayaa jamiicu alcabdi addoonka dhammaantiisa ilaa hadduusan xoola haysanin cataqa minhu addoonkii waxaa ka xuroobaya maa cataqa inta uu ninkii lahaa xureeyey intii kale addoon bay ku sugnaanaysaa intii eebba faraj uga furow afar man callaqa qofka xira itqa alcabdi addoonkii xornimadiisii calaa shardin shardi korkiisa ku xira cataqa minhu min alcabdi addoonkii waa xuroobayaa cinda wujuudi shardi shardiguu ku xiray markii la helo hadduu yidhaahdo wiil hadduu idhasho xurbaa tahay haddaan dhintana xurbaa tahay bisha ramadaan hadday dhalata xurbaa tahay ilmihii iga maqnaa hadday yimaadiin xurbaa tahay wahaakada haddii xornimadii shardi lagu xiro shardigii la sugayaa subaxa shardigii la helana waa dhaqaaqaya man callaqa qofka xira idqa cabdi addoonka xureyntiisii calaa shardin shardi korkiisa ku xira cataqa minhu waa ka xuroobaya addoonkii baa qofkii shardiga ku xiray ka xuroobaya goorma laakiin cinda wujuudi shardi shardiguu ku xiray goorta la helu xuroobaya wa ilaa haddaan shardigii la helin falaa xoroobi maayo oo qaala qofka yidhaahda addoonku lahaa buu u yihi anta xurun mid la xureeyaata oo la madax baneeyey in waladad imra hadday naagtaydan uurkeeda dhasho waladan ilmo ataqa waa xuroobayaa miinuhu ninkii hadalka yidhi buu ka xuroobayaa goorma saacata wilaadatiha ilaa hadduu qadaray naagtii wiilasho saacadda ay dhashay buu kiina xuroobaya san man ruuxii kaana lahu cabdun addoonu uu ahaaday oo factaqa xureeyey bacdahu bacda alcabdi addoonkii qaarkii xureeyey actaqa calayhi lbaaqi intii soo hartayna waa ku xuroobaysaa hadduu yaha niskaas niskaa baan xureeyey kufu-ah baan xureeyey daloolkaa baan xureeyey oo addoonkii qiimigiisii uu ka hadlo an haddii kale jismigiisii gacantaadaan xureeyey ishaadaan xureeyey hadduu yira intii kalena waa ku darmaysaa ilaa diintii baa rabta in lays xoreeye man kaana lahu qofku cabdun addoon u ahaaday oo faactaqa xoreeya bacdahu bacda alcabdi addoonkii qaarkii xoreeya ataqa waxaa xoroobaya addoonkii caleyhi kaa korkiisa albaaqi inta ka hartay daliilkuna waa licamuumi qowlihi hadalkii nabiga ayaa uu gudagelaya warka oo camimaya sala allahu calayhi wasalam uu nabiga yihi man actaqa qofka xoreeyaa shirkan qayd uu lahu lahaa fii cabdin addoonku lahaa alcabdi wa qowluhu sala allahu calayhi wasalama man actaqa qofka odayaa shiksan gabal lahu uu lahaa fii mamluukin mid laleeyahay gabaluu ku lahaa fiihi gudihiisa min maalihi cataqa fiihi min maalihi xoolihiisii buu ka curoobayaa man actaqa shiksan lahu fii mamluukin man actaqa shiksan gabal lahu u sugnaaday fii mamluukin uu ku lahaa qofka cureeya halkaa maxaa idinku yamin fi min mali fi mamluukin kadib maxaa idinku yahay fiihi min mali ah, man actaqa shiiksan marka waxbaa ka maqan man actaqa shiiksan gabal qofka xureeyaa lahu isaga uu lahaa gabalkoo fii mamluukin addoon uu leeyahay buu gabal ku lahaa gabalkiibuu xureeyey fiihi min maalihi ictaqa fiihi min maalihi xoolihiisii buu ka curoobayaa isagaa dadkii kale u celinayo lix man ictaqa cabdan addoon qofka xureeyaa lahu isaga uu leeyahay ama mid keliya taba maahe aw cabiidan addoomo badan buu ooda ka qaaday wuxuuse xureeyey fii maradihi isagoo xanuunsanoo ilgeeriyaad leh aladii maralka uu yamuutu u dhiman doono fiihi maralka gudihiisa yactiqu waxaa xuroobaya min alcabiidi addoomihi alqadra kis aladii qadarka yatasixu lahu hulusu hulus uu waasac noqda ka xuroobaya ninkaan addoomuulaha ama hal addoomuulaha isagoo xanuunsanayo ilgeeriyaadle buu xureeyey warkaasi warfayow maaha xoolihiisii baa dib loo tiriyey qolihiisii markii dib loo tiriyana waxaa la eegaya hantidiisa guud ahaan ma ay dhantaan tira baa lagu samaynaya hantidiisii saddex boqoloo kun bay dhanta addoommada uu xureeyey qiimigoodana boqol kun bay dhan yihiin idan boqol kun hadday dhan yihiin waa uroobayaan sulusul maalkii bay ka uroobayaan oo awal baa shareecada qofkan dhimanayo inuu maalkiisa suluskiisa dardaarmaan loo ogolaa laakiin hadday sulusul maalkii ka badan yihiin oo addoomihii qeybigoodii wuxuu noqday saddex boqol iyo konton kun buu noqday xoolihiisiina saddex boqol oo kun bay noqday markaa nis bayba tageen hantidiisii nis baa addoomaha qiimigoodii tegey kolkaas tulidkii unbaa ka curoobaye kontonkii waa la yeelanay waxaa weeye qofkaas goortuu dhimanayay aan ee waxbaan xoreynaya ama sadaqaan bixinaya ama masaajid baan dhisaya ama waxbaan hagaajinayaa yiraa sulusulmaal xoolihiisii unbaa tira lagu samaynaya saddex meeloo isla baa laga dhigaya hal meel bay diintu ogoshahay intii kale laga yeeli maayo ama haddii kale intaad shaqaynayso ay mas-uuliyadaadu buuxdo lajeclo ay ku hayso wixii aad samaynaysa samafala goortaasaad u madax banaan tahay laakiin goortaan goortan madxaraariga tahay ma madax banaanin arrintii waa lagula yeeshay dadkaa fadda lagu waaya dad baa malafsanaya oo dhaxalkaaga sugay dadkii baa arrintii kulale kolkaa nacnacdaas lama rabe iska dhimo dadkan xolihii ilaah baa u qaybina oo waxaan la yidhaahdo faraa'id iyo qismatulmawaariid xoolahan laga tegay qaybintooda eebbaa tawaliyey subxaanahu watacaala kitaabkiisa kariimku ku sheegay kolkaas sidii eebba wax ugu qeybiyey dadka ma waxba ugu qaybinaya adiga ama inta aada nooshahay adeego ama goorta aada liidata iska aamuso man actaqa qofka xoreeye cabdan adoon lahu isaga uu lahaa buu xoreeyey aw cadiidan ama addoomo badan buu fii maradihi xanuunkiisa gudihiisii ku xoreeyey alladii maradka u yamuutu u dhiman doona fiihi maradka gudihiisa yactiqu waxaa xuroobaya min alcadiidi addoomihi alqadara qadar baa ka xuroobaya aladii qadarka yatasicu lahu uu qadarka u waasac noqdo athulutu xoolihii oo la saddex meeleeyey meesheed in la unbaa ka xuroobaysa id haadaa xuriyadan uu marada mawtii ku xureeyey ashbah waxay u ekaan badan tahay bilwasiya dardaaran wasiyanu durus unbaa fuuli jiray walwasiyatu dardaarmid xooga la dardaarmo oo jiha khayriya loo dardaarmo oo markuu dhinta uu yihaa sadaqaan u baahanahay an akhire ka faa'iidayste waxa lii sadaqeeyo suluud bay ku xirnaan jirtay walwasiyatu dardaarankiina laa tajuusu ma banaana fii agsara inka badan kuma banaana gudaheed min asuludi saddex meel meelu baa tadbiir tadbiirku dib u dhigidu dib u dhigidu waxaa wey in inuu intuu addoon lahaa uu yihaahdo war intaan noolahay kaama maarmo ciidan kale ma haysto anigana haddaan dhinta ajir baan u baanahay adna madax banaani baad u baan tahay kolkaa dabartuka bacda mawtii waa inuu yihi aw anta xurun bacda mawtii haddaan geeriyoodaad xortahay kolkaa mudaber baa la yihi xornimadiisii baa dib loo dhigay kolkaasaa waxaa lagu xiray geeridii odaga geerigii sayidkaa lagu xiray kolkaa kaasaa mudaber la yihaa kii gobodnimadiisa ama xoriyadiisii dib loo dhigay geerida odaga lagu xiray marka tadbiir waa ka atadbiiru dibu dhigid wey waa min addunuun kow tacriifuhu atadbiiru waxa wey tacliiqu iqti lmamluuki kii lalahaa xoreyntiisii oo lagu xiro calaa mowti maalikihi kii lahaa geeridiisii korkeedii lagu xiro kaan yaquula kaan yaquula waa inuu yidhaahdo kii wax lahaa asayidu sayidkii baa licabdihi addoonkiisii uu yihi anta xurun waa madax banaan tahay goorma bacda mowti geerideyda kadib fa idaa maata sayidu hadduu dhinto cataqa alcabdu adoonkii goortaas wuxuu leebahay wakaa tadbiir marka atadbiiru waxaa weeye tacliiqu icqi lmamluuki kii lalahaa xoreyntiisii xirideedii calaa mowti maalikihi kii lahaa geeridiisii korkeedii lagu xiriw an yaquula inuu yihaahda asayidu sayidkii licabdihi addoonkiisii anta xurun waxaad tahay gob goorma bacda mawti geerideyda gadaasheedii baad gob tahay faidaa maata sayidu sayidkii hadduu dhinto facataqa alcabdu addoonkii xoroobaya laba xukmuhu xukmu tadbiiri dib u dhigidaas addoonkii xoriyadiis dib aljawaasu waa banaan tahay ilaa idaa kaana sayiduga sayidka inuu yahayba maahe laa yamliku midanan hanan hayra man araada qofkan uu rabo dib u dhigidiisa waxaan ahaynba markaa ma banaan hantiba addoonkana lagu arka wax kale male markaasuu yihi tadbiirku sameeyey waa yahay wasiyo waataynu u ekaysinay oon idhi tulutulmaal keligii baaba lagu arka markaa warkaaga wax kama jiraan ama sidoo kale adigaaba dayn lagugu leeyahay markaa markaa daynka iska bixin lahay baa waxaa tiri ninkaan addoonkaa waa xoreeyo tadbiir baad gelisay warkaaga laguma jira suuqaa la geynaya waa la gadaya muslimka maastiisii baa la siinaya wixii deyn kaarna waa lagugu tuura marka deynka oo layska bixiya wax ka ahamsan male xukmu tadbiiri dib u dhigida xukunkeedii aljawaasu banaanay ilaa idaa kaana sayidu inuu yahayba ma ahay laa yamliku midanan hanan hayra man ma ahay qof kale u araada rabay tadbiirahu dib u dhigidiisii daliilku waa limaa xadiis baa u daliila rawa shaykhaan ay muslim iyo bukhaariba wariyeeno can jaabirin bay ka wariye radia allaahu canhu eebaweyne jaabir xaggiisi raaliha ka noqda ana rajula nin ayaa actaqa xureeyey mamluukan addoon dhaleeyahay buu xureeyey can duduurin gadaal minhu xaggiisa faxtaaja kolkaasuu u baahday addoonkiina geeri buu sugaayey kolkaasaa faqaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama eebaweyne rasuulkii arrintii soo galoo yihi man yashtariihi wariya addoonkan gadanayo minii aniga iga gadaaya fabaacahu markaasaa nabiga addoonkii gadayo min nucaymi bni cabdillaahi wuxuu uga gaday nabiga bithamaani mi-ati dirhamin sideed boqol oo dirham baa addoonkii lagu iibiyo nucaym baa qaatay sideedii boqol nabiga sees yeelay fadafacahaa nabiga sideedii boqolee dirham ilayhi kii addoonka lahaabuu buu udhiibay waqaal wuxuuna yihi anta xawaju minhu adaama ka dhibaato badan addoonka maxaad colaysaa adaaba keliisa baktinayo anta adiga baaxwaju ka dhibaato badan minhu min raqiiqi saddex xikmatuhu murtida tadbiirka ku jirtaayu waa maxay xikmatu tadbiiri dib u dhigidda addoonka murtideedii waxaa wey alirfaaqu dhimrin bilmuslimi baa loo dhibriyey sida loogu dhibriyey waa side faqad yakuunu lmuslimu inuu ahaada la arkaa lahu lcabdu addoon buu leeyahay wayargabu wuxuuna jecel yahay fii taxriirihi addoonka inuu xoreeyoos janno ku galo waa raba haddana wayajidu nafsahu naftiisii buu helayaa addoonkii muslimka ah mandaran mid la dhibaato geliyey ilaa khidmatihi addoonka adeegidiisiiyo wa muwaanasatihi weeshigiisii kolkaasuu fayadubiruhu dib u dhigaya laba faa helay fayanaalu wuxuu gaalaya ajra alifqi xoreynta ajiyadii waa helaya walam yafqid mana waayin manfacatahu adoonka dheeftiisiisa manacayaadii intuu nool yahay xikmadaasaa markaa ku jirta kanna gobanimo u socdaa kanna waa loo adeegayaa inta u nool yahay afar axkaamu axkaamu tadbiiri dib u dhigidda xugumyaalkeediihi iyo kan waxaa wey yakuunu tadbiiru dib u dhigidii wuxuu noqdaa bilafdin eray waa in qofkan sayidkaa uu eray ku dhawaaqa ku tusinaya misaalkii ka anta calaa duburin mini gadaalaad u dhigan tahay anta calaa duburin gadaal mar korkeedaa tahay minii xaggayga aw qadabartu kadib aan kuu dhigay aw in mutu haddaan dhinto fa anta xurunaa tahay iyo wanaxwi daalika wixii lamid ah. sayidkii eriyada inuu ku dhawaaqow laba yactiqu lmudabaru kii ladib dhigay waa xuroobayaa bacda almowti geeri gadaalkeed laakiin min huluuti ilmaal ka dhintay xoolihiisoo la saddex meeleeyey meesheed ayuu ka xuroobaya fa in itasaca hadduu uwaasano lahu isaga athulusu hadduu hulusku uwaasano wactaqa waa xuroobaya wailaa huluska hadduu addoonka qiimigiisii gaari waayo actaqa waa xuroobaya minhu meel cabdi biqadrihi qadri hulus haadaa sidaa aynu sheegnay sheegnayba ljamhuur culamada inteeda badan wadaday ku tageena wadadaasaa culamada badankeed ku tegey hadday min asaxaaba tahay xertii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wataabiciin raggii xigo iyaga xertooda ahaa iyo walaa-ima madaxdii diinta maxaa jira liannahu cidqiga an la tadbiiriyey ta xalaa madhabuljamhuuri min asaxaabati wataabiciina walaa-ima liannahu tabarucun samafal wey kalwasiyati lamida waalwasiyatu wasiyana laa tajuusu ma banaana fii aktara in ka badan min athuluth in ka badan kuma banaano saddex in calaqa saddex in calaqa hadduu xiro kii sayidka ah atadbiira dib u dhigidii buu calaa shardin ku xiray saynu soo marnay jaaza banaan ee fain wujida shardu shardiguu ku xiray haddii la helo dabara addoonkii waa xuloobayaa dibudhig buu noqonayaa wailaa falaa maya daliilka waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama almu'minuun calaa shuruudihim almuslimuun saasaa xadiidka ku yimid muslimiintu calaa shuruudihim shardiyaalkay sameeyeen korkeeday ku sugan yihiinu inta qof muslima shardi sameeyo inuu ka baxa lama rabo in calaqa tadbiira hadduu dib u dhigii ku xiro calaa shardi jaaza banaan fain wujida shardu shardigii haddii la helo dabar waa dib dhigmaya wailaa haddaan shardigii la helin falaa maya liqowlihi sala allahu calayhi wasalam almu'minuuna calaa shuruudihim baw daliil oo falow qaala hadduu sayidkii yihaah in mudtu haddaan dhinto min maradii geeridayda in mudtu haddaan dhinto min maradii xanuunkayga haadaa kani haya xanuunkani haya daru dhinto faanta xurun baata oo wamaata uu xanuunkii u dhinto saxaraad addoonkii waa xuroobaya wain lam yamut hadduusan sayidkii dhim addoonkii uu caafimaado se falaa yataxara xuroobi maayo walow qaala hadduu yihaa in mutu haddaan geeriyoodo min maradi xanuunkan aan ku geeriyoodo haadaa kani hayaa fa anta tahay oo wamaata uu dhinta xanuunkii taxdara addoonkii waa culoobaya wain lam yamut hadduusan addoonkii dhiman hadduusan sayidkii dhiman falaa yatacarad xurmay afar yajuusu waxaa banaan bayculmudabari addoonkii xurimadiisa dib loo dhiga in la iibiyo laakiin si walba looma iibin karee fi dayni baa loo iibin kara oo ninka kan dayn baa lagu leeyahay see u xoreynaya markaa hadday dayn jiro adoonkii mudabarka inta la iibiyo hadeynkii laga bixinaya sidoo kale walxaajati dhibaataa jirta oo midka khayr jacaylka unbaa ka batay isagii baa dayacan oo baahan yajuusu waxaa badnaa bayculmudaberi kii dib loo dhigay beecintiisii fitayni dayntii loo gado iyo walxaajati dhibaatadii jirtay maxaa jira daliilkii idbaaca arasuulu rasuulkii baa beeciyey sala allahu calayhi wasalama cabda rajuli nin addoonkiibuu beeciyey kaana wuxuu ahaa ninku kadabarahu addoonka midibuu dhigay lamaa goortii baana nabiga addoonka gaday uu ra-aahu nabiga arkay ninkii wax dib dhigay fii xaajatin dhibaato iyo baahi inuu ku sugan yahay ilaa thamanihi thamani lcabdi addoonka lacagtiisa uu baahan yahay wabacad caaishatu umuna caaisha gaday radia allaahu canha ee baraalliha ka noqday mudabaratan gabar dib loo dhigay xuriyadeedii oy lahaa caaisha lahay waxayna gaday lamaa sacaradaha kolkay fashay arrin khataraa soo baxday kolka addoonkii haddii la yidhaahdo kolkaan dhitaad xortaa ka gadaalna u arka odagii oo iska dhaqmaayoon dhimashaba ujeedin xornimadii baa ku dheeraanaysa markaa shirqool iyo laablaab hadduu galo kolka oo sida aada xoroogida bakana ku dhaafo marka waabay hadduu u qasano suntii khalista waraabalaynta hadduu biyo ugu dareen midna waaba ka soo dhoweeyo minduudha inta ugu shubo waxba xoroobi maysidaa leey kolka umuna caaisha gabadhay lahayd ay tihi haddaan dhinto xuraad gabadhii marka waxay tii intay caaisha ka dhimaysa maxaad sugaysa markaasay fal la gaartay falkii yaa ka fashilmay caaishana ogaatay ka gadaalay tiri saas maad yeeshay ha ii joogi maysid daawaddaa bilowday suuqa gee fajac waa lasoo gadi kabacd kolka waxa waaye man istaxjala qabla awaanihi cuqiba bixirmaanihi hadduu qofkan uu yidhaahdo qofkan adlaxashida dil adoogi ama walaalki ama qofuu dhaxalkiisa lahaa buu isiri qofkan ka farxdo kadibna wuxuu faraha ku haya qaadu isiiye saa hadduu sameeyo dhaxalkiisii melihidaa laleeyahy man istacjala shay qofka dadejiye qabla awaanihi intaan shayga waktigiisii la gaarin cuqiba bixirmaanihi yajuuzu waxaa banaan bayculmudaberi kii la dib dhigay gadidiisii yaa banaan fi dayni daynkii loo gado waalxaajati dantii loo gado idbaaca arasuulu rasuulkiiyaa gaday sala allahu calayhi wasalama cabda rajulin nin addoonkiisuu gaday qada kaana uu ahaa qadabarahu mid dib u dhigay lamaa goortii buuna gaday uu ra-aahu nabiga ninkii wax dibdhigay arkay fii xaajatin dhibaato gudaheed uu ku arkay ilaa tamanihi uu lacagtiisii u baahan yahay wabaaxad caaishatu waa gaday radia allaahu canha eeba weyne raalliha ka noqdee mudabaratan gabar dib loo dhigoy lahaa iyada lahayd lamaa goortii ay dib u dhigtay saxaradaha ay fashay shan waxaa weeye idaa dabarat ilama idaa dubirat ilamatu adoontii haddii la dib dhigo oo la yidhaahdo kolka qofkaan uu dhintaad xur noqoni wahiya xaamila goortaas iyadana uuray leedahay waa xaamil fa waladuhaa ilmaha caloosheeda ku jira ama markii la dibdhigaayo ha abuurnaada ama kadibba caloosheeda ha gale bimansilatihaa habartuu ku jaga yahay oo yactiqu waladkii waa xuroobaa macaha iyada habartuu la xuroobaa bimowti lmaaliki midkan wax dhimashadiisa lahaa adoonta leh daliilkii waa liqowli cumara wajaabib cumar iyo jaabir baa yihi radia allahu canhuma ilaa xaggooda raalliha ka noqdee wuxuu yihi waladulmudabari axadka la dibdhigay ilmaha calooshiisa ku jira bimansilatiha iyada ayuu la jegayaho haddee iyadii xuruudu waa xuruubaw idaa dubirat ilamatu haddii addoontii la dibdhigo wahiyo xaamil iyadoo uur leh fawaladuhaa canuga caloosheeda ku jira bimansilatiha iyadoo jagaday joogtuu la jooga yaxtiqu cadowgii baa xuroobaya macaha adoontii buu la xuroobayaa bimowti lmaaliki kii lahaa geeridiisa yuu kula xuroobayaa lahaa adoonta liqowli cumar wa jaabir baa u daliila radia allaahu canhuma ilaah labadaba raalliha ka noqday uu yihi waladulmudabari kii la dib dhigay ilmihiisii bimansilatiha iyada ayuu ku garaadayahay lisayidi ninka sayidee waxle waxaa u banaan ayadaa inuu u galmoodo mudabaratahutii dib u dhigay oo haddaad dib u dhigtay banaanka kamar lamale xarimadii dibunbay u dhigan tahay wailaa qofkii waa gini waa laleeyahay markaas sidii wax laleeyahay unbaa loogu tasarufaya lisayidii wuxuu leeyahay ayadaa inuu wadiyo mudabaratahu gabadhu dib u dhigay sababtuna liannahaa tan dib loo dhigay maa saalad kama ayan zuulin fii milkihi fii milki yamiinihi weli gacantiisay ku jirta fii milki yamiinihi midigtiisa hanashadeeda gudaheedii kama ayan zuulin wallaahu eebba weynaana tacaalaa korahaye yaquul eebba wuxuu ilaa calaa aswaajihim haweenkooda korkeeda maahe aw maakii maahe ay malakad hanatay aymaanuhum gacmayaalkooda waqad ruwiya waa la wariyey jawaasu wadihaa mutabaradii in la wadiyo inay banaan tahay can jamaahiiri saxaaba asxaabta madaxdooda xaggeedii baa laga wariyey radia allaahu eebbaweynaha raalli noqda canhum asxaabta xaggooda eebbaweyne raalliha ka noqde toddoba waxaw low qatala almudabaru kii la dib dhigay baa wuxuu dilay sayidatan hadday ahayd wax dhigay naag iyo hadduu nin ahaba dib dhigay buu dilay isagoo gobonimadiisii soo degdejinaya buu yihi maxaad u sugaysaa qofkaa intuu si caadaa ah u dhinto doontuu ugu shubay batala tadbiiruhu dib u dhigidii dib loo dhigtay waaba bursay walam yaxtiqa xoroobinaba maayo mucaamalatan waxaa lagula dhaqmayaa lahu addoonka binaqiidi qasdihi niyaduuna wax ka soo horjeeda inuu xuroobaa cagsigeed baa laguga dhaqmaya inuusan xuroobina maxaa jira warku waa faafaya arrinta haddii la ogolaado dadkii bay dhammaynayaan waxataa laa yusbixa almudabbaru kuwii la dibdhigaya yan ahaan yastacjiluuna kuwa degdegsada mowta mudabbaratin kuwii dibdhiga haweenkii lahaa ee dib u dhigay geeriyooda in degdegsanin low qatala almudabar kii la dib dhigay hadduu dilo sayidatan qofkii dib u dhigtee lahay batala tadbiiruhu dib u dhigitaankiisii buriyey walam yactiq mana xuyoobayo mucaamalatan dhaqmi darteed lagula dhaqmaye lahu addoonkii binaqiidi qasdihi qasadkuu lahaa mid kasoo horjeedaa lagula dhaqmaya xataa laa yusbixa almudabaru kuwii la dibdhigayayyan ahaanin yastacjiluuna kuwa degdegsada mawda mudabaratihi kuwii dibdhigay geeridooda kuwa degdegsada ayaya noqoni jim almukaatabu kii la kitaabeeyey ninkan waa nin xornimadiisii maal lagu xiray isagana axkaamtiisii buu leeyahay almukaatabu kii la kitaabeeyey tacriifuhu waxaa weeye almukaatabu ka la kitaabeeye cabdun addoon u yactiquhu addoonka xureeyey sayiduhu sayidkiisii baa xureeyey calaa maalin xoolo korkood buu ku xureeyey uu yu-adiihi u guta lahu isaga calaa nujuumin kiskis uu ugu guto haddii a xoolihii lagu xureeyey laba kun yihiin bishiiba shan boqol buu bixinaya ay aksaadin gabal gabal mucayanatin la cayinay fayuktabu waa la dhigayaa lahu kii la kitaabeeyey bidaalika warkaan lagu heshiiyey shakan warqad rasmi ah loogu qorayaa famataa goortii addaa uu guto aqsaadahu wixii lagu xureeyey qaydihiisii markuu gutana fii mawaaciidihaa wakhtiyaalkii loo qabtay uu ku gudo kaana xuran xur buu noqonayaa kolka tacriifku waa ka almukaatabu mukaatab waxaa weeye cabdun adoon uu yactiqu uu xureeyey sayiduhu sayidkiisii baa xureeyey calaa maalin xoolo korkood buu ku xureeyey yu-adiihi uu maalka guto lahu isaga u guto calaa nujuumin kiskis korkeed uu ku guto ay aqsaatin gabala gabalow aqsaadaasoo mucayanatin la cayinay kolkaa fa yugtabu waa la dhigaya lahu warka addoonkii bidaalika kan warqad loogu dhigaya famataa goortii addaa u guto aksaadahu xoolahan lagu xureeyey qaybihiisa fii mawaaciidihaa mawaaciidi alaqsaadi gafalada ballamadii loo qabtay hadduu ku guto kaana xuran buu noqonayaa laba xukmulmukaataba xukunka ay diinta ka qabto in la iskitaabeeyo almukaatabatu mustaxabatun mid diin ahaan loo jeclaystay wey daliilku waa liqowliillah eebba weyne hadalkii tacaalaa korahaye waaladiina addoomaha yabtaquuna jarinaya alkitaabata in la kitaabeeyo jarinayo dalbaya mimaa addoommo kamida ay malakad hanatay aymaanukum idinka mu'miniintaa gacmayaalkiinu hanteen fakaatibuuhum kitaabeeya in calimtum haddaad ogtihiin fiihim gudahooda aada khayran wanaag ku ogtihiin wa aatuuhum siiya min maaliillah eebbaweyne maalkiisa wax ka siiya aladii maalka ataakum eebba idin siiyey oo adigaan markii aada kitaabadii aqbashin haddana waa inaad u gargaartid oo xoolahaad ku kitaabaysay wax unka ridid ama qadarba u dhiibtid oo tiraahid oo qabo xoolaha kan oo markaa kitaabadii u kaalmayso ama wax ka rid isla meesha ama wax u dhiib shantan boqoloo kaalmaysana waladiina addoomaha yaftaquuna jerinayina alkitaabata in la kitaabeeyo mimaa addoommo kamid ay malakad hanatay aymaanukum gacmayaalkiina fakaatibuhum kitaabeeye in calimtum haddaad ogtihiin fiihim gudahooda khayran wanaag wa-aatuhum siiya min maalilah eebba weyne maalkiisii siiya aladii maalku aataakum eebba idin siiyey wa qowli rasuuli rasuulka hadalkiisiina waa u daliil sala allahu calayhi wasalama mana caana qofka u kaalmeeya qaaliman qof daymoobay oo danti ka bato qofka u gargaara aw ghaasiyan qof duuloo jihaad fii sabiiliillaahi u baxi qofka u gargaara aw mukaataban mid gobonnimadiisii lacag lagu xiray qofka u gargaara fii kitaabatihi wixii lagu kitaabeeyey gudaheeda ugu gargaara adallahu llaahu eebba weynaa hoosiya yowma maalin laa dilla hoos uusan jirin ilaa dillu eebba weyne hooskiis ma ogiyo qowlkaa rasuulkana waa u daliil manaxaana qofka u gargaara khaariman mid daymoobay aw amase khaasiyan mid duulay aw mukaataban mid la kitaabeeyey fii kitaabatihi kitaabadii ugu gargaara adalahu llaahu eebbaweynaa yarxamkalla adalahu llaahu eebbaweynaa hoosiye yowma maalin laa dila hoos uusan jirin ilaa dilu eebbaweyne hooskiisa maahe saddex axkaamuhu xukumyaalkiisii lilmukaatabi axkaamun kii la kitaabaye markaa xukumyaal buu yeelanaya xukumyaalku waa tiro badan yihiin bal xukumyaalkii dhegeysa mukaatabka lilmukaatabi axkaamun buu leeyahay hiya axkaamtii waxaa weeye kow yataxararu waa xuroobaya almukaatabu kii la kitaabayey goorma cinda dafci aakhiri qistin qeybta u dambaysa dhiibideeda agteed wuxuu reebayaa min nujuumi kitaabi wixii lagu kitaabeeyey qaybahoodii qeybta u dambaysa goorta u dhiib wuxuu reebay inta riyaa lagu leeyahay xurma aha yataxararu waa xuraba almukaatabu kii la kitaabeeyey wuxuu xuroobayaa cinda dafci aakhiri qistin qeybta u dambaysa goortii dhiiba agteeda min nujuumi kitaabihi wixii lagu kitaabay qeybyaalkiisii ka mida laba waxaa weeye almukaatabu kii la kitaabay cabdun waa adoon ninkubanima ujeedaaba ha noqdo laakiin waa adoon almukaatabu kii la kitaabay cabdun adoon tajri waxaa dareereysa caleyhi korkiisa axkaamu riqi adoon xukumyaalkii baa korkiisii ku dareereysa maa baqiya inta uu joogo caleyhi korkiisa dirhamun intuu baaqi ku yahay waaxidu midow maa baqiya inta uu harsan yahay caleyhi addoonkii korkiisa dirhamun shilin waaxidun mida daliilka waa liqowli lcadiidi in badan hadalkooda min asaxaabati ka mida ayaa sidaa qaba waxaa taalla jira weli riwaayati camri bni shucaybin can abiihi can jadihi ninkaana riwaayuu leeyahay riwaayada camr bni shucayb can abihi can jadihi waxay sheegaysa ana nabiya nabiga sala allahu alayhi wasalama qaal in nabigu yihi bay riwaayadu sheegaysa almukaatabu kii la kitaabeeye cabdun addoon wey maa baqiya intuu dambeeyo caleyhi korkiisa dirhamu shalin ku dambeeyo saddex yajibu waxaa waajiba ala sayidi kii wax hureeye korkiisii waxaa ku waajiba ayuu anyusaacida inuu u gargaaro mukaatabahu kanuu kitaabeeyey bishayin waxbuu ugu gargaarayaa min almaali xoolo kamida ka rubci kitaabihii wuxuu ku kitaabay rubcii wey hadduu laba kun ku kitaabeeyey rubceedu shan boqol wey shan boqol ha ugu gargaaro aw amase naxwin min daalika wax lamida musaahamatan ka qeyb qaadasho minhu ka waxureeye uu ka qeyb qaadanayo fii taxriirihi addoonkan xorayntiisibuu ka qeyb qaadanaya daliilka uu ugu waajibayna waa liqowlihi liqowlillaah eebba weyne hadalkiisii tacaalaa korahaye uu eebba yihi wa atuuhum siiya addoommada min maalillaah eebba weyne xoolihiisii wax ka siiya aladii maalka aataakum uu eebba idin siiyey wey wayajuusu waxaa u banaan lahu isaga an yucdiyahu lahu inuu siiyo naqdan kaas inuu siiyo shantan boqol qaada yihaa kaalmayso waxaa kaloo u banaan aw yadachu inuu ka dejiyo canhu xaggiisa min qiimati mukaatabatihi wixii uu ku dhigay kula heshiiyey uu qiimigeedii ka dejiyo oo hadduu yidhaah laba kun baan ku heshiinay shan boqol kaa tuure kun iyo shan boqol lasoo rafa isla meeshii wey kolkaa labadaa miduu yeelaba waa banaanta yejibu waxaa waajiba ala sayidi korkiisa ku waajiba an yusaacida inuu sayidka u gargaaro mukaatabahu qofkuu kitaabeeyey bishayin wax ugu gargaaro min almaal xooluu ku kitaabeeyey kamida ka ruuci kitaabihii kitaabadii ruuceedii weeye aw naxwin mid lamida min daalika kaas lamida wey musaahamatan ka qeyb qaadasha minhu xaggiisa uu ka qeyb qaadanaya fii taxriirihi xoreyntiisii gudaheedii liqowli illaahi tacaala eebbaweyne hadalkiisii waa u daliila waaatuuhum siiya min maalillah eebbaweyne xoolihiisii wax ka siiya alladii maalkii aataakum eebba idin siiyey wayejuusu waxa u banaan lahu isaga an yucdiyahu lahu inuu siiyo naqdan kaash inuu siiyo u banaan aw yadacahu inuu ka dejiyo canhu xaggiisa min qiimati mukaatabihi mukaatabatii wuxuu ku kitaabeeyey inuu qiimigeedii qaarka ridana afar haddii lagu heshiiyey laba kun oo addoonkii lagu kitaabeeyey labadii kunna afar bilood lagu heshiiyey mid la arkaba inuu shan boqol bixiyaana lagu heshiiyey haddiiba ilaahay addoonkii faraj u furo oo muxsiniin gargaarto isagoo labadii kun wada keeno markaa sayidku ma oran karaa may waxaan ku heshiinay in afar bilood bixiseen kaa yeeli maayo wixiiga kuusa maya ma oran kara sayidka wixiisu dhab leeyahay wajasaaka allaahu khayr orod dhaqaaq buu leeyahy idaa cajala almukaatab kii la kitaabeeyey hadduu dadejiye almaala xoolihii lagu kitaabeeyey buu dadejiyey dufcatan kol waaxidatan keliya aw dufcatayni ama laba bilood ama hal bilo matalan lazima sayidahu sayidkiisii kitaabaye waxaa ku laasima qubuuluhu inuu aqbalo ilaa an yakuuna inuu yahayba maahe fii daalika arrinkaa gudihiisii dararun dhib lahu sayidka u dhiba sayidka wax dhibaataa ugu jirta hadday dhibaato ugu jirto maya la qasbi maayo laakiin haddayn dhibaato ugu jirin inuu wixiisii qaato wey ninkaan muslimkaana madax banneeyo wey isna kiisiisii gacanta uu ku dhigo ilaa an yakuuna inuu ahaadaba maahe fii daalika arrinkaa gudihiisa dararun dhiblahu sayidka u dhiba oo falaa yalzamahu sayidkii markaa ku laasimaa qubuuluhu inuu kitaabadii aqbalo xiina idin goortow waqad rawa waqad ruwiya waa la sheegay haadaa warkan can cumar baa laga sheegay radi allaahu canhu eebaweyne cumar xaggiisii raalliha ka noqday si cumar baa laga sheegay shan low maata sayidu hadduu sayidkii dhinto koorma qabla tasdiidi alcabdi addoonkii intuusan bixin horteed nujuuma kitaabatihi xoolihii lagu dul qoray qaybahoodii isagoon dhammaystirin ayaa sayidkii dhintay meeshaa nasiib daraa ka dhacday baqiya addoonkii wuxuu ku haraya calaa kitaabatihi kitaabadii korkeedii buu ku baaqi ahanaya wa atama waa dhammaystiraya addoonkii maa baqiya wixii dhinnaa calayhi addoonka korkiisii ku dhannaa wuxuu u dhammaystiraya liwarasati sayidii kitaabadii ma burin xoogaa hawshii unbaa dib u dhacday kolkaa dadkii dhaxalka lahaabuu u gudaya ee hadduu addoonkii labadii kun soo waayana seewa wain cajaza hadduu tabar beela addoonkii canilwafaa'i oofin rudda addoonkii waa la naqayaa ilaa ariqi addoonnimadii waa loo naqayaa wasaara wuxuuna u ahaanayaa lilwaraha dadkii dhacalka lahaa dadkaasuu gacantooda gelayaa low maata sayidu hadduu ninkii sayid ahaa dhinto goorma qabla tasdiidi alcabdi addoonka intuusan bixin ka hor nujuuma kitaabatihi xoolihii lagu qoray qaybahoodii isagoon bixinin baqiya addoonkii waa haraya calaa kitaabatihi qoridii lacagta lagu dul qoray korkeeduu ku baaqi ahaanaya wa atama adoonkan wax dhamaystiraya maa baqiya wixii haray caleyhi korkiisa liwarahati sayidihi sayidkiisa kuwa dhacalkooda leh ayuu ku baaqiyuu ugu haraya wa atama wax dhamaystiraya maa baqiya wixii ku haray caleyhi korkiisa liwarahati sayidihi sayidka kuwa dhaclaya ayuu u dhamaystiraya wain xajaza hadduu tabarbeelo can ilwafaa oofin hadduu ka tabarbeelana rudda isagii baa la naqayaa ilaa riqi adoonnimaa loo naqayaa wasaara wuxuu ahaanayaa lilwareeha dadkii dhaxalka lahaa li laa yamnacu sayidu sayidkii uma diido mukaatabow qofkii uu lacagta kula heshiiyey mina safari socota uma diido iyo wascii shaqayn see ugu diidaya xaggee ka keenayaa labadii kun sidee kana wixiisii ku soo gaarayaan kana gobanimadiisii ku gaaraya kolkaas sayidka inuu diido xaqumale wainamaa lahu sayidka wuxuu leeyahy ninkan waa addoonkiisii an inuu u diida min atazawuji aroosin hadduu arooso xaggee wax ka imaanaya liqowlihi sala allahu calayhi wasalama aw daliila ayumaa cabdin addoonkii tasawaja guursada bikayri idni mawaayihi dadkii lahaa fasaxooda la-aantii guursada fawa caahir waxma guursan waa zaani imaamu axmed baa wariyey laa yamnacu sayidu sayidkii ma reebo mukaatabahu qofkuu kitaabeeye min asafari socoto kama reebo wasacyu shaqayniyo orod kama reebo wainamaa lahu wuxuu sayidku leeyahay an yamnacahu addoonkii inuu ka reebo min atasawuji guursasho biqowlihi sala allahu calayhi wasalama aw daliila ayumaa cabdin addoonkii tasawaja guursada bikayri idni mawaalihi raggii lahaa idankooda la-aantii guursada fahuwa caahirun bilay yani toddoba laa yajuusu lisayidi uma banaana wadumukaatabatihi uu kitaabeeyey inuu wadiya uma banaana maxaa jira liana alkitaaba kitaaba intuu lacag ku dul qortayba manacadu diiday min istikhdaamiha inuu adeegsado ilaa wixii bay ku maqan tahay walintifaaci ka faa'iidaysi bihaa doonti waalwadu loo galmoodana min jumlati lmanaafic manaafic jumladeed bay kamid tahay allatii manaaficda tanqadicu go bilkitaabati ku go-day wahaadaa warkaa aynu sheegnay huwa ra'yu ljamhuur culammada inteeda badan warka ay qabtay kaawe min alaimati madaxdii diinta raximahumullahu tacaala kolka tii horay khilaaftay laa yajuusu lisayidi uma banaana wadu mukatabatihi tan uu kitaabeeyey inuu wadiya uma banaana lianna alkitaabata kitaabayntii ayaa manacad rabtay min istikdaamiha inuu iyagii adeegsado walintifaac inuu ka faa'iidaysta bihaa iyadii walwadu wadigana min jumlati lmanaafic manaaficda jumladeedii buu kamid yahay alatii manaafic tanqadicu goday bilkitaabati ku goday wahadaa huwa ra'yu ljamhuur culamada inteeda badan ra'yigay qabaan min alaimati kamida raximahum allahu tacaala ee weyne unaxariis sideed idaa cajaza almukaatab kii la kitaabeeyey hadduu tabar beelo can adaa'i najmin qeyb bixinteed buu ka tabar beelay min nujuumi lkitaaba xolihii lagu qoray qeybahoodii kamida waqad waxaana la gaaray mawcidu najmin aakhar shantii boqol ee bishanaa ku dhacday bishii kale ha dhamaatay shanteedii boqol wacajaza kolka bishii horena waa bixin waayey kanna waa bixin waayey laba bilood buu dib u dhacay jaaza waxaa banaan lisayidi ninkii wuxureeyey an yacjizahu inuu cajigeliyo oo yihaahdo acjaztuka waa ku cajigeliyayo waxaan ku naqay addoonnimadii bishii hore shanteedii boqol bixin weyday kana bixin weyday kolkaan laba bilood ugu filan wax dambo kaasulaya malow jaaza lisayidi waxau u banaa an yucjizahu inuu cajzi geliyo addoonkii wayaridahu oo unaqa ilaa riiqi addoonnima kamaa kaan siduu ahaw liqowli caliyin maa u daliila radia allaahu canhu eeba weyne raalliha ah ka noqda uu yidhi laa yaruddu lmukaatab laa yuraddu lmukaatab kii la kitaabayay lama naqo firiqa addoonnima looma naqo xataa yatawaala ilaa isku raacan caleyh korkiisa najm najamaani laba qaybood kolkuu laba qaybood oo kitaabadii aad bixin waayo goortaa unbaa la caysigelin karaaya laakiin hal waa loo safrayaa saddexna la gaarsiin maayo idaa cajaza almukaatabu kii la kitaabayo hadduu caysiyo can adaa'i najmin qeyb gudashadeed xaggeed min nujuumi kitaaba kitaabada qaybaheedii kamida waqad xalla lana gaaray mawcidu najmin aakhar qeyb kale waktigeed la gaaray oo cajaza uu tii horyatii dambe labadiiba bixin waayey jaasa lisayidi sayidka waxaa u banaan an yucjizahu inuu addoonkii caysi geliyo wayarudahu uu addoonkii u naqo ilaa riqi addoonnimo kamaa kaana siduu ahaa daliilku biqowli caliyin cali hadalkiisiibaa u daliila radia allaahu canhu eebaweyne cali raalliha ka naqde uu yihi laa yuradu lmukaatab kii la kitaabeeyey lama naqo fi riqi addoonnimadii laga kitaabeeyey looma naqo xataa yatawaalaa ilaa ay israacaano calayhi korkiisa najmaani laba qaybood wey wallaahu aclam